bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd waa darsigii afraad manduumadii almanduuma almiimiya lilcalaama xaafid ibn axmed alxakami caleyh raxmat ullah beytka kontonaad ayaan soo gaadhnay wuxuu yidhi sheekhu wamaca shahaadatihi jaa-at shahaadatuhum xaydu istajaabuu wa ahlu ljahli fii samami waalcaalimuuna cala alcubaadi fadluhum kalbadri fadlan cala adduriyi fakhtanimi wayashhaduuna baa ka horeysa wayashhaduuna calaa ahli اljahaalati bilmawla ida ijtamacuu fii yowmi xashrihimi wuxuu tirinayay sheekhu fadaa-isha iyo sharafta uu leeyahay cilmiga iyo dadkiisu wuxuu yidhi wa maca shahaadatihi wajaa-at way timid shahaadatuhum ahlulcilmiga markhaati furkoodu maca shahaadatihi alle markhaati furkiisa la jirankooda ayay timid xaydu meesha istajaabuu ay yeeleen oy ajiibeen alle tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkiisa wa ahluljahli dadkii jahliga u saaxiibkahaana fii samamin dhagala-aan bay ku dhex sugan yihiin cilmigii khayrkii ay ka dhagalaayihiin fadaa-isha culimmada waxaa ka mida alle tabaaraka wa markuu markhaati furay shay laga markhaati kaco ka ugu weyn oo towxiidka ah markhaati furkiisa wuxuu ku xijiyey markhaati furka malaa'igta kadibna wuxuu markhaati gashaday sidoo kale ulul ululcilmiga marka alle markhaati furkiisa shayga ugu weyn uu markhaati furo towxiidka ah markhaati furkiisa wuxuu ku lamaaniyey markhaati furka culimada marka waa fadli waay wuxuu tilmaamayaa aayadda fi suurati ali cimraan alla yidhi tabaaraka watacaala shahida allahu anahu la ilaha ilaa huwa wاlmalaa'ikatu waulu lcilmi qaa'ima bilqisط laa ilaaha illa huwa alcasiizu alxakiim allah wuxuu markhaati furay ama qiray annahu amarya shaniya laa ilaaha cid xaq lagu caabuday inaysan jirin ilaa huwa isaga mooye arrinkaasuu ilaahay wuu ka marhaati kacay wlmalaaikatu malaaigtuna way ka marhaati kacay wa ulul ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkaana way ka marhaati kaceen marhaati fureen marka marhaati in ilaahay markhaati gashaday iyaga waxa loo markhaati gashadayna uu towxiidka yahay yaa fadiilo ah saas way macnaha ayb ibnulqayim caleyh raxmatullaahi baa saa u tilmaamay isaguna markuu ka hadlahayey fadliga cilmiga iyo culimada istashhad allahu biahli اlcilmi cala ajali mashhuudin bihi wahuwa towxiid wa qarana shahaadatahum bishahaadatihi wa shahaadati malaa'ikatihi ayb arrintaana wuxuu ku tilmaamay inay tahay allah oo tabaaraka wa tacaala sheegaya cadaaladooda inay caadilin yihiin leanna ruuxaan caadil ahayn lama markhaati gashado markhaatina maba galaba marka si dimni ah yaa aayaddu waxay u tilmaamaysaa inuu ilaahay tacdiiliyey oo cadaalad ku xukumay dadka cilmiga xambaarsan wamaca shahaadatihi alla markhaati furkiisa la jirankeeda ayaa jaa-ad ay timid shahaadatuhum culimmada markhaati furkoodu yimid xaysu meesha istajaabuu ay ajiibeen allah iyo rasuulkiisa istajiibuu lilaahi walirasuul yacni markay allah rasuulkiisa ajiibeen oo ay qaateen cilmigii ayaa ilaahay markhaati furkooda halkaa gaadhsiiyey macnaha wa ahluljahli jahliga kuwa u saaxiibkaana fii samamin dhagala-aan bay ku sugan yihiin ayagu waxay ka dhagala yihiin khayr iyo cilmi oo dhan wayashhaduuna waxay ku markhaati kacayaan ahlulcilmigu calaa ahli اljahaalati kuwa jaahiliinta a ah korkooday ku markhaati kacayaan ida jtamacuu markay kulmaan bilmawlaa alle markay la kulmaan bilmawlaa jaariya majruurka wuxuu ku tacalluqayaa ijtamacuu ida ijtamacuu markay kulmaan dhammaantood bilmowlaa alle markay la kulmaan fii yowmi xashrihim maalinka shirintooda maalinka isu keenidooda laysu wada keenayo macnaha waxaa kaloo fadaaishood fadaaishooda ka mid a ah, maalinta qiyaamada marka ilaahay lala kulmo khalaa'iqdana lasoo wada kulmiyo dadkii cilmiga lahaa waxay ku markhaati furayaan dadkii jaahiliintaha oon aqoonta lahayn ayb aayaddu waxay ku soo aroortay ummaddan kulligeed inay ku markhaati furayaan ummadaha kale wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas nebiguna sal lla ly wasalam saxaabadiisa markuu la hadlayay antum shuhadaau ullaahi fi lardi wakiilaha marka shahaadadaasi waa shahaado caamo ummadu ay leedahay oo ummadihii kale ka horreeyey bay ku markhaati kacayaan iyagii ambiyadoodu markay isqabsadaan marka shahaadadaas ummaddu ay leedahay hormuud waxaa ka ah culimada hormuudka ah taqriiban saas we wayashhaduuna waxay markhaati kacayaan calaa ahli ljahaalati jahaalada iyo garasho la-aanta kuwa uu saaxiibka ee ehelkoodaa ah bay ku markhaati kacayaan ida ijtamacuu markay kulmaan bilmowlaa allaha naasirka ah markay la kulmaan allaha addoommadiisa u hiiliya markay dhammaantood la kulmaan fii yowmi xashrihimi maalinta kulmintooda maalinta lasoo wada shirinayo oo laysu keenayo waalcaalimuuna cala alcubaadi fadluhum kalbadri fadlan cala adduriyi fakhtanimii waalcaalimuuna kuwa cilmiga leh aqoonta leh fadluhum fadligooda cala alcubaadi kuwa cibaadada badan korkooda ay ka sitaan kalbadri oo kale waa waa dayax dhammaystiran oo kale fadlan dhanka fadliga cala adduriyi siduu uga fadli badan yahay xidiga oo kale ee fakhtanim haniimayso yacni noloshaada cilmiga dalabkiisa uga faa'iidayso yacni waxway geli waay meeshaa wuxuu ka wadaa dadka cibaadaysta laakiin aan culimada ahayn oo cibaadada badan iyo culimmada marka la laysgarab dhigo ninka caalimki ihi wuxuu ka fadli badan yahay caamayga cibaadaysanaya sida uu dayaxu habeenkuu dhammaystiran yahay badriga waa habeenka iftiinkiisu ugu dhammaystirnaan badan yahay dayax habeenkaa jooga wuxuu la dheryahay iyo iftiinka uu kala sito dayax iyo xidigta caadiga ah sidaasoo kaleeto buu caalimkuna caabidka uga fadli badan yahay taasuu tilmaamaya ayib xadiid baa ku soo arooray oo wuxuu tilmaamayaa xadiidka aan horey usoo marnay ina fadla alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari leylata albadri cala saa'iri alkawaakib yani ninki ruux caalimka ah caabidka fadliga uu la dheeryahay waa dayaxa oo habeenkuu dhammaystirnaa jooga fadliga uu la dheeryahay xidigaha intooda kale yacni xidigaha iftiinkooda waa daciif dayaxuna waa ka iftiin badan yahay w alimaam ibn rajab caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay miaalkaasi dayaxa lagu miaalinayo culimada dayax iftiinkiisu dhammaystirmay yani farqiga u dhaxeeyay say u kala durugsan yihiin macnaha wax weyaan buu leeyahay lianna xidigaha iftiinkoodu ma soo dhaafo iyaga laakiin dayaxu iftiinkiisu waa soo gudbaa oo dhulka iyo dadka joogiya makhluuqu u soo gudbaa sidaasoo kale waxaa abuu ah leeyahay ruuxa cibaadaysanaya caamigeen aqoonta lahayn cibaadadiisu isagay ku eg tahay laakiin caalimka cilmigiisa iyo nafcigiisu waa mutacadi ummaddii buu gaadhayaa waa dayaxaasoo kale iftiinkiisu khalqiga soo gaadhay caabidkuna waa xidigaas iftiinkiisu isaga ku egyahay sidaasuu yuu ku fasirayaa alimaam ibn rajab caleyh raxmat ullah ayb waalcaalimuuna cala alcubaadi fadluhumu waalcaalimuuna kuwa cilmigale mar walba la soco cilmiga laga hadlaya waa alcilmu maca alcamal cilmiga khashyada iyo alla kacabsiga watawa ee camalku la soco waalcaalimuuna dadka cilmigale fadluhum fadligooda cala alcubaadi kuwa cibaadada badane cibaadaysta ay la dheer yihiin kalbadri oo kale weeye dayax dhammaystiran yay la mid yihiin amayaa cilmigan uu wax isku moodayo allihii bixiyey buu halmaamayaa cilmigu waa fadli alle ilaahay baa ku siiyey waa deeq ilaahay kuugu deeqay waa naxariis ilaahay ku siiyey meeshii aad allihii ku siiyey ku aqoonsan lahayd haddaad naftaada isbuunbuunisood adugu is-afuufto yaa ood adugu isboqorto macno xun waay waxay imaanaysaa marka in alla tabaaraka wa tacaala cilmigaaga uu barakada ka qaado bal dembi weyn buu noqonayaa cilmigii wuxuu noqonayaa mid markaasi halisku geliya ayb qur-aanka kariimka waa ka allah inoo sheegay daawada cujbiga inaad iscajabiso daawadiisu waxa weeye maa shaaa allaahu laa quwata ila billaah fii suurati اlkahfi soo garan maysaan eh, ninkii gaalka ahaa ee ninka muslimka u faanay ee ku yidhi anaa kaa xoolo badan kaana caruur badan u faanay waa kii ku dhihi jiray muslimkii baa ku yidhi walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allah laa quwata ila billaah in taranii ana aqala minka maala wawaladaa haddaad aragtay inaad iga xoolal badantood iga caruur badan tahay beertaada markaad gashay maad dhahdid maa shaa allah laa quwata ilaa billaah ma shaa allah ilaahay baa waxaan sameeyey wuxuu doonuu sameeyaa asagaa ku siiyey awoodtaa maadan ku keenin xoog iyo xeelad maadan ku keenin siisma ilaahay waahay marka allihii ku siiyey maad u daysood u tiirisid intaad adugu muxuu ahay waxaadan ahayd ismoodayso sidaas waay ayb cujbigaasi marka waa khatar waxay adoonka ka daboolmaysa marka cujbigaasi ku dhaco muncimkii nicmada siiyey baa ka qarsoomaya markaasuu nicmadii wuxuu u tiirinayaa naftiisa sidii wax isagu uu leeyahay oo kaleu ka dhigaya waa halis marka ayb markaasuu sheekhu wuxuuna yidhi ina alcujba mujtarifun acmaala saaxibihi fii saylihi alcaribi khatartuu leey waxaa ka mid a ah, cujbiga ruuxa markuu ku dhaco acmaashiisuu baabi'inaya sida cujbiga u baabi'inayo acmaasha wuxuu ku miisaaliyay sida daad yani daad aada u xoog badan oo aan la hor istaagi karin wax alla wuxuu ku yimaadoo dhanna qaadaya asayl ah, lcarib waa ka qur-aanka ku yimi soo maa qisadii ah, saba faacraduu faarsalnaa calayhim sayl alcarim ah, waa daadka aadka u daran ee aan la kari karin wax alla wuxuu marana burburinaya waay kaasaa la yidhahdaa saylulcarabi marka wuxuu ku miaaliyey wuxuu yani wuxuu ku shabahayaa cujbigu siduu acmaasha ruuxa u baabi'inayo sidii daad wax alla wuxuu maray oo dhan qaaday oo la tegay oo kaleu ka dhigay acmaashaaduu marka sidaasoo kale u baabi'inayaa buu leeyahy cujbiga nusuus baa ku soo aroortay oo uu ka mid yahay xadiidka muxuu ahaayey abaraani uu soo saaray fi lwsat bazaar sidoo kale sanad laa ba'sa bi albaanina wuxuu leeyay waa xasan liqayrihi nebigu wuxu uhi sal ly wasalam yadharu lislaamu xataa takhtalifa atujaaru fi lbaxri islaamka ayaa xoogaysan doono muuqan doona ilaa ganacsatadu ay badda isu dabamaraan oo mid imaanaya mid sii socda yani waxway ay noqdaan wa xataa takhuuda alkhaylu fii sabiili illah ilaa ay farduhuna jidka ilaahay iyo jihaadka ay dhex galaan oo meelo fogfog ay dagaal iyo jihaad ku tagaan uma yadharu qowmun yaqra'uuna alqur'aan markii jihaadku uu kaco ganacsigaasii kaco islaamku xoogaysto markaa kadib baa isbedel baa imaano yadharu qowmun yaqra'uuna alqur'aan waxaa soo bixi doona dad qur-aanka akhrinaya oo odhanaya man aqra'u minna yaa qur-aanka naga akhrin yaqaana man aclamu minna yaa naga aqoon badan man afqahu mina yaa naga fiqhi badan way faanayaan markaasaa nebigu saxaabadiisa wuxuu ku yidhi hal fii ulaa'ika min khayr kuwa noocaasii qur-aanka bartay haddana faanaya wax khayra miyaad ku ogtiin buu nebig sal ly sl wax khayra ma ku jiraa dhexdooda markaasaa rasuul waxay yidhahdeen allahu rasuuluhu aclam sidii caadadooda ahayd ilahay rasuulkiisaa garanay nebigu wuxuu yhi sal ly wasalam ulaa'ika minkum min hadihi alumma wa ulaa'ika hum waquudu nnaar kuwaasi wuxuu nebigu uri sal lla lyi wasalam idinkay idinka mid ummaddanay ka mid yihiin kuwaasina waa shidaalka naarta buu nebi uri sal lla naarta lagu shidi doono waa culimo waa quraa qur-aankay xambaarsan yihiin cilmigiiay xambaarsan yihiin haddana cilmigiibaa waxay u isticmaaleen si khaldan cajabintaasaa marka waxay keentay in naarta lagu shido waa khatar marka soo bal xadiid kalaa jiro bayhaqi soo saaray fi shucab min xadiidi anas bn malikin oo nebigu leehy sal lla ly wasalam low lam takunuu tudnibuuna la khiftu calaykum ma huwa akharu min addanbi alcujba alcujba haddaydaan ahaan lahayn kuwa dembaaba waxaan idinka baqi lahaa wax dembigaba ka weyn muxuu yahay waa iscajabinta buu nebi uri sal lla alay wasalam inuu ruuxu iscajabiyo oo uu ismoodo wuxuusan ahayn ayb taasaa ka weyn dembiga aad gelaysaan buu nebi uri sal lla alay wax bimacnaa xikamka ilaahay uu dembiga ka leeyahay aadamuhu inuu dembiga galo waxaa ka mid a in qadarkiisa la tuso in qadarkiisa la tuso adiga oo khatar isla ahoo naftaadu ku xajabisay oo caabid saalixa ismooday awliye ilaahay ismoodahay unbaa lagu imtixaani adoo uun dhoobo dhex taagan baad is arki soo ma markaasaad qadarkaaga garani warsaan ismooday mabahiye soonigan muxuu ahay dhoobada dhex taagan ma marka haddaydan dambaabi lahayn wax dembiga ka weyn baabad geli lahaydun halisoo laydinka baqi lahaa oo ah iscajabinta marka iscajabintu waa dembi weyn waa dembi dunuubta waa weyn ka mida marka dambena ruuxa wuxuu u jiidaa kibir iyo addoommada inuu kula dhaqmo iska sarraysiin saas macnaa taana naartuu kaga qadayaayo waa kii xadiidku ku yimid nebigu sal alla alay wasalam yidhi xadiidkii fi saxiixi muslim isagana ku yimid laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin wax yar oo ishu ayna qabanaynin oo kibir ah ruuxa qalbigiisa uu ku jiro jannada geli maayo marka cujbiga mar hore waxay ka bilaabeen inaad iscajabiso kadibna kibir iyo islaweyn inaad khalqiga kula dhaqanto halkaasay marka ka imaanaysaaba khatar waa inta badanna wuxuu galaa kibirkiiyo islaweynikiiyo cujbigiiyo ruuxan waxba haysanin ma galo inta badan laakiin wuxuu galaa ruuxun ilaahay sad dheeriya uu addoommada ka siiyey ama cilmi baa lagu fadilay ama maal baa lagu fadilay ama kursi baa lagu fadilay ama jah baa lagu fadilay ama qurux baa lagu fadilay waxbaa la siiyey waxoogaagaasaa marka keena ayb wuxuu yidhi wabilmuhimi lmuhimi ibda litudrikahu waqadim الnasa wاlآaraءa faاtahimi wabilmuhimi wabda bilow bilmuhimi cilmiga midkiisa muhimkaa ku bilow almuhimi ka muhimkaa ku xiji litudrikahu si aad cilmiga u haleeshood u gaadho waqadim hormari an annasa naska hormari wal aaraadana fatahimi tuhun buu ku yidhi aaraadana iska jir oo tuhun ah, ha iska qaadanini yacni wax weeyaan ka fiirso meesha wuxuu bilaabay wuxuu sheegay dhowr yani eh, eh, laba qaacido oo muhim ah waa midda koowaadee markaad cilmiga dalbayso tartiibkii aad cilmiga ku baran lahayd cilmigu waa kala muhiimsan yahay isagoo cilmi wada ah ayuu haddana kala muhiimsan yahay marka midkiisa ahamkaa ku bilow muhimka ku xiji saa u kala tartiibi sidaa u fuul oo u kor laakiin inaad muhimkii ka tagto oo mid laga muhiimsan yahay aada ku bilowdaay waxaa la yidhahda khata fi lmanhajiya khata fi manhajiyati tacallum markaasi wax wey natiijola'aan baa kugu dhacaysa wa allah tabaaraka wa tacaala sunankiisa kowniga waxaa kamida qaacidada la yidhahdo qaacidatu tadaruj ah, qaacidatu tadaruj waxay culimmada qaar yidhaahdaan waxaa laga qaataa alla tabaaraka wa tacaala toddobada samo wuxuu ku abuuray meeqa beri eh? lix beri buu ku abuuray soo maa toddobada samo iyo dhulka wuxuu ku abuuray iyo makhluuqa toddobalix beri allah tabaaraka wa tacaala wuxuu dhihi karay kun a fayakuun ilbidhiqsi buu ku abuuri karay iyo wax ka yar maxaa lix beri inuu ku abuuro makhluuqa allah tabaaraka wa tacaala u yeelay culimmada qaar baa waxay ka qaadanayaan meeshaa waxaa ku jiro khalqiga la barayaa wax la yidhahdo tadaruj tartiib tartiib in wax loo qabto yacni ku soo boodiya hal mar wada qabo waxay keentaa inay wada lunto waxoo dhan aad ay ku seegto shayga marka tartiib buu u koraa tartiib baa loo gaadhaa jaranjarrow leeyahay kor haddaad u socoto jaranjarradii hoos baa laga bilaabaa kadibna kor baa la gaadhaa marka cilmigu saasuu u kala muhiimsan yahay ayb haddii ardayga ay manhajiyadu ka lunto oo markaasi qaabku wax u bilaabi lahaa iyo meeshu wax ka bilaabi lahaa ay ka lunto waxaa ku dhaca wax la yidhaahdo juhdi aan midho lahayn ama wuxuu waqti dheer ka qaadanaya wuxuu waqti kooban ku heli lahaa ama wuxuu helayaa cilmigu helaya wuxuu noqonayaa cilmi mubacfar ah wax firiirsan oon uruursanaynba ah, wax kala firirsan oo aan ta'siil iyo asal oo sal ku fadhiin buu noqonayaa cilmigiisu sababta keentayna wax weeyaan waxaa ka lumay tadarujkii baa ka lumay qaacido marka mufiida way jiddan oo loo baahan yahay in lagu baraarugo sidaas way macnaha haddaad marka maalan u fiirsato fanni kasta fanni kasta wuxuu leeyahay oo culimmadu u sameeyeen ee muxuu ahaay tartiib u fiirsa hadda maalan qur-aanka kariimka markaad baranayso ilmaha qur-aanka baranaya ama ruuxa qur-aanka ku cusub haddii isagoon alifba iyo loo soo barin suuratulbaqara looga soo bilaabo ka warrama ya aliflaam miim dalika alkitaab haddii looga bilaabo ma waxbuu ka keenaya waa wareeraya soo ma alifba alif wax male waa lasoo farbari abjad muxuu ahaay acuudu billaahi faataxadii suuradihii gaagaabnaa wuu korayaa kuwii dheer kuwii dhexda ahaa waa sii korayaa isaga oo qur-aankiiba fahmayba iyo kuwii dheerdheeraa gaadhaya soo maaragti waa qur-aankii qaabkii loo baranayay waay culumta kalena waa la mid haddaad xadiidkii baranayso xadiidka bukhaari lagama bilaabo saxiixulbukhaari kama bilowdo xadiisku soo maa xadiidka waa inaad hoos ka soo bilowdo arbaciinka ya arbaciinka halkaa ka soo bilowdo mukhtasar bukhaari oo mujamraha oo kale wahaakadaa cumdatul axkaamka oo kale soo soco soo kor tajriidka riyaad saalixiinka buluuqa saa u soo kor markaad soo korto soo socoto soo socoto wax kuu kala baxaan ayaad markaa waxaad imaanaysaa saxiixulbukhaarigii mutawalka ahaa saxiixu muslim muxuu ahaay sunankii saasaad usoo koraysaa cilmiga fiqigoo kale marka la yidhaahdo haddii adigoo mubtadi oo fiqiguba kugu cusub yahay minhaajka lagaaga bilaabo ka war ood cibaaraadkiisa furfurkoodaba ku rafaadaba ya ma keeni kartid saas daraadeed waa in hoos safiinaha lagaaga soo bilaabo ood wax ku soo fahanto abushujaaca muxuu ahay cumdadusaaliga soo soco ya ilaa aad soo gaadho kutubta kore soo gaadho saasay cilmi walba noocaasu ahay cilmiga tawxiidka cilmiga mustalaxa cilmiga usuulfiqhiga culumtu waa saas culumta marka tadarujka muhim almuhim almuhim alaham falmuhim sidaa u gal wey markaad bilaabaysana cilmi walba tadarujkiisa gal bilowga horena culumta waa kuu kala horeeyaan horta tawxiidka saxo cibaadaadka waajibkaa saxo markaad cibaadaadka iyo tawxiidkaiyo usuushu ku saxmaan markaa kadib wixii kale sidaa aan sheegnay marka u gal wey macnaha ayib wabda bilow bilmuhimi almuhimi bilmuhimi ku bilow uma almuhimi wey macnaha ka muhimkaa ku bilow ka muhimkee kaleetee kusii xiga ku xiji wey macnaha ayib saasay ahaan jireen culimmadu alimaamu zuhri caleyh raxmat ullah waa ka dhahaya muxuu ahaayey man alaba alcilma jumlatan fatahu jumla wainamaa yudraku alcilmu xadii waxadiiaan wainamaa yudraku alcilmu xadiid waxadiiaan ruuxii cilmiga hal mar wada doona ya hal mar wada doona inuu qaato hal mar buu wada waayaa isagoo dhan wuu waayaa waxba kama helo ilmiga waxaa lagu qaataa xadiid iyo laba xadiis xataa nabigeena sal alla alay waxyiga markuu ku degayey oo qur-aanka lagu soo dejinayay meeqa sanuu qur-aanku socday ya ilaa bilowgiisa ilaa nebigu ka geeriyoonaha saddex iyo labaatan waxyiga ku degayay sal alla alay wasalam qur-aanku kolba aayado la soo dejinay munaasabaadka soomaalit hal mar ilaahay waa ku soo dejin karay laakiin sida qur sheegay kadalika linuhabita bihi fu'aadak marka bini aadamka waxaa jira wuxuu qaadi karo qiyaastuu qaadi karo axwaasha xawaadista dhacaysa tartiibkaasaa marka cilmiga loogu talagalay in lagu qaato ayb waxay culimmadu ka qaataan oo ay ku deliishadaan sidoo kale aayadda fii suurati aali cimraan ku jirtay alla yidhi tabaaraka watacaala walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun kunuu rabbaaniyiin rabbaaniyiin maxaa la culimada salafka qaar ka mida rabbaaniga waxay yidhaahdeen alladii yurabbi annaasa bisiqaari alcilmi qabla kibaarihi waa ninka dadka ku tarbiyeeya cilmiga kiisa yaryar kiisa waaweyn ka hor ka waaweyn ka hor intaan la gaarin ka yaryar buu mariyaa kaasaa rabaani la yidhaahdaan bay culimada salafka qaar ka mida ku fasireen ayb ibnu xajarna fi muqadimati alfatxiga wuxuu leeyahay ay bitadaruj ay bitadriij cilmiga tartiib tartiib in dadka u geliya oo tartiib tartiib ardada u bara macnaha ayb sidaasaa marka loo baahan yahay oo cilmiga loo qaataa waxay yidhahdaan culimmadu man xafida ah, almutuun xaaza alfunuun mutuuntay ka bilaaban kitaabta dhexe mutawalaadka gadaal bay imaanaya waxay kaloo yidhahdaan man xurima alusuul xurima alwusuul ruuxii usuusha iyo asaasiyaadka cilmiga laga qadiyo meeshuu rabay inuu gaadhaa laga qadiya waxba gaari maayo yacani waa qadaya waana dhibka hadda haysta ardo fara badan haysta waxaad arkaysaa dadka qaarkood taqriiban shan iyo toban sano labaatan sanuu ku jirayaa kutub dhegaysi cilmi barasho laba mas'alena ma kala saari karo cimrigiisii xaggee buu ku lumay markii ugu horraysaba waxaa looga bilaabay aljaamic asaxiix aljaamic saxiix buuba xadiis ka bilaabay ah, war halkaa lagama bilaabo culumtii funuuntii say u kala horraysay baa ka lumaysa marka keenaysa inuusan waxba isugu aruurin ayb wa bilmuhimi اlmuhimi bda ayb yani wuu fahmaya waxaa laga yaaba masaa marka la ta'siilinayo wuu fahmayaa marka laga hadlayo waa fahmayaa laakiin asagu ma keeni karo sidaa isuguma hagaajin karo waa ka kala daadsantahay man lanna usuushii baa ka maqan inba hadda goor waaa l wuxuu baa layidhi waxaan u malayn inaan sheekhahay baan isu malayn inaan sheekhahay baan isu malayn maxaad isugu malaysaa le wuxuu yidhi sheekhu markuu masaa ka hadlay ama su ka jawaabahay mas'aladuu gartana waan uun garan mudduu garan waayana waan garan waayey ah, marka waxaan u malayn bu ilaa sheekhahay baan isu malayn haddii isaga meesha la fadhiisiiyo waxaa laga yaaba inuu waxba isku hagaajin kara laakiin markuu dhegaysanayo waxaa laga yaabaa inuu naaqid yahay oo xataa meelaha uu sheekhu ka khaldamay iyo uu garanaya laga yaabo laakiin haddii la yidhahdo booska fadhiiso intaasoo kala dhe ma karo usuusha haka maqan marka usuusha waa muhim manhajiyada tacliimta wabilmuhimi wabda bilow bilmuhimi ku bilow almuhimi uma almuhimi ku xiji litudrikahu si aad cilmiga u heshood u gaadho beydka labaad shariga labaad wuxuu kaga hadlay iyadana qaacido muhima soo muusan ku dhihin muhimka hormari muhimka aawe naska ku hormar bur marka naska nasku waa qur'aanka iyo iyo sunnada waa qur-aanka iyo xadiidka labadaasaa nasa ayib wixii ka soo hadhay ama waa wax iyaga laga fahmay oo laga qaatay oo lagala baxay ama waa culuum ayaga u adeegaya ama waa culuum ayaga u adeegaya maalan culuumta carabiyadoo kale naxwada sarfiga balaaqada adabka waxay u adeegayaan naskii bay u adeegayaan cilmigii maalan usuul fiqhigoo kale wuxuu u adeegayaa naskii buu adeegayaa oo naskii sidii yacni macno saxsan loogala soo bixi lahaa baa cilmiga usuululfiqigu iyuu ka shaqaynaya cilmiga musطalaxoo kale wuxuu u adeegayaa naskii xadiidkiibuu u adeegaya oo wuxuu ku kala saarayaa xadiidka maxaa sugan maxaanse sugnayn culumtii xaggay isugu timid marka culumtii tiirdhexaadka ay ku wareegayso waa naska marka waa waxyiga qur-aanka iyo sunnadaasee culumtu kulligeed falagga ay ku wareegayso kaa isaga kama baxaysa waa sidaas daraaddeed waqadimi nasa naska hormari kitaabka qur-aankaa iyo axaadiista fahamkooda kuwa hormari barashadooda ku hormar walaara'a fatahimi ra'yiga ragga hebel baa yidhi iyo hebel baa laga soo wariyey iyo hebel bay la qumanaatay iyo hebel baa ku tegey warkaasi tuhun buu ku yidhi isagaa duuduub ha u qaadanin ka fiirso ra'yigu wax weeyaan laba qaybood buu u qaybsamaayo ra'yi aan daliil cuskanayn iyo ra'yi daliil cuskan ra'yigu hadduu deliil cuskan yahay naska uu cuskan yahay buu qiimo ku yeelanayaa ra'yi aan daliil cuskanayn dee baa iska yidhi soo maa war nin iska yidhi mar walba iska ilaali waay iska jir saas macnaha falsafada iyo yani ijtihaadaadka qaarkoodoo nusuus aan cuskanayn kuwa iyaga mar walba ka fiirso saas wey cumar ibn khataab radi allahu tacala waa kii lahaa ittahimu ara'ya cala addiin ah, ra'yiga diinta ku saabsan tuhma eh, sidii duduba ku qaadanina cali bni abi aalibin radi allahu tacala waa kii isaguna lahaa low kaana addiinu bira'yi lakaana baatinu lkhufi axaqu bilmasxi min calaah hadday diintu ra'yi ahaan lahayd in khufka xagga hoorse laga masaxo ayaa kaga habboonaan lahayd korka in laga masaxo laakiin nebi maxamed baan arkay buu yidhi oo korka ka masaxaya leanna wax weeyaan khufka markaad qabto dhulka waxaa xiga qaybta hoose soo maaha qaybta hoosaa la masixi laha haddii lagu yidhaahdo ra'yigaaga keebaa la masaxaa ka hoosaad dhihi lahayd soo maa laakiin diintu ra'yi diintu ra'yi ma aha ra'yiga caqliga bini aadamka wadiifadiisa iyo dowrka iyo kaalintiisu wax wey inuu fahmo naska inuu isagu intuu wax iska dejisto uu caqligii ra'yigiisii uu miisaan ka dhigo oo wixii ra'yigiisu saxana uu diin ka dhigo wixii ra'yigiisu diidana uu yidhaahdo diin ma aha taasi waa halis waa nimankii caqlaaniyiintaha ah iyo wixii ku dhacay muctasile iyo firaqdu meeshay ku lumeen waay iyo falaasifada marka waxa weeyaan ra'yiga mar walba tuhum ka fiirso wey macnaha ka fiirso oo aad iyo aad isaga jir naska mar walba la jir ayib miaal waxaa inoogu filan nebi moxamed sal alla alay wasalam heshiiskii markuu dhacay sahl ibnu xunayf waa kii ayuha annaas itahimuu anfusakum naftiinna tuhma ra'yigiinna tuhma mar haddii meesha nas oo ilaahay baa yidhi iyo rasuulkaa yidhi hadduu yimaado aniga waxay ila tahay maya ya waxay ila tahay iyo waxaan maqli jiray iyo waxaan u soo joogay iyo waxaan arkaa ya yaman ku daadi kuwaas ya tur waxay ila tahay meesha ma gasho nabiga sal lla alay waslam markuu heshiiskii galay oo heshiis qodobadiisu cuslaa ahaa cumar iyo saxaabada qaar ka mida ah waa kii heshiisku waxoogaa ay liqi kari waayeen oo nabiga u yimi sal lla alay waslam dhihi jiray alasna cala alxaqi wahum cala albaatil yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow soo anaga xaq kuma sugnin kuwan gaaladana soo baatil kuma sugnin nabigu haabu alaysa qatlana fi ljanna wa qatlaahum fi nnaar haddii ragna laga laayo soo jannada geli maayaan iyaga waxaan ka laynana soo naarta geli mayna haabuu nabigu sal lla alay slam facalaa ma nucti daniyata fii diinina maxaan marka dulinimadan u qaadanaynaa buu ihi oo diintanada ugu qaadanayna annagoo nimanka iska celin karnaoo ka adkaan karna hadday wax naga dilaanna jannada ayada shuhada yihiin haddaan iyaga laynana naar ay galayaan aanan iska celin karno maxaan heshiiska noocaana u qaadanayna nabigu sal aley wasalam wuxuu yidhi markaasu wuxuu yidhi ma miyaan noqonaynaa iyagoon ilaahayna kala saarin nimanka nebigu wuxuu ku yiri sal lay slm ya bna alkhadaab innii rasuulu ullah walan yudayicanii allahu abadan walan yudayicunii yudayicanii allahu abadan wuxuu yidhi ina khataabow rasuul ilaahay soo dirsaday baana amar allahna ku socdaa ilaahay amarkiisa haddaan qaatana ilaahay idayici maayo hawshu waa amar alle yaa waxay ila tahay ra'yi maaha waa joogi waay cumar abuubakar buu iibi markaasuu sidii oo kale ku yidhi abuubakarow maxaan sidan u qaadanaynaa heshiiskan sideen ku qaadanaynaa sidii oo kale sidii oo kale ku yidhi nebigii abubakar isma oga wuxuu ku yidhi innahu rasuuluullah walan yudayicahu allahu abadan aw cumarow waa rasuul ilaahi buu yidhi ilaahay amarkiisii buu wadaa ilaahayna marna dayici maayo markaasaa waxaa soo degtay markii heshiiskii la qaatoo soo labtay suuratulfatxi baa soo degtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina markaasuu nebigu ku dul akhriyay cumar yacni waxay ahayd guul weyn baa laga soo qaaday guul aad iyo u weyn baa heshiiskii qodobadiisu inkaarnaayeen ayaa ilaahay wuxuu ka dhigayba guul aad u weyn markaasuu cumar wuxu uhi oo oh, rasuulka ilahi ma guulba ma fatxiba markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam nacam buu yidhi guul inay guul tahay waxaad ku garanaysaa dee ra'yiga iyo fahamka bini aadamkaan gaari karine wax ilaahay u qarsoon buu ahaaye heshiiskaasi markii la saxiixay nabiga markii la saxiixaya waxaa la socday ciidanku watay waxayan kun iyo dhowr boqoloo nin laba sano ka yar iyadoon ka soo wareegin laba sano kaamil iyadoon ka soo wareegin ayay quraysh waxay jabisay heshiiskii waxaa dhacay dagaalkii uu nebigu maka ku furtay markaana maka wuxuu ku galay meeqa yah toban kun oo nin markaa watay xaggay ka yimaadeen siddeedda kunee kale siddeedda kun iyo dhowrka boqol xaggay ka yimaadeen ee siyaadadaa muddadaa heshiiskay soo islaameen intooda badan marka uma muuqanin dadka intooda badan laakiin naska nebigu wuxuu ku dhegay waxyi ilaahay waayo si kasta ha iila qadhaadha waan liqi adinkana waa inaad liqdaan marka ra'yi iyo nas sidiisaba isma qaban karaan ra'yigu waa gaaban yahay meel dhow buu wax ka fiiriyaa laakiin naska waxaa soo dejiyay allaha callaamu lghuyuub ah waxa imaan doono og waxa dhici doono og addoommadiisana rabbi tabaaraka wa tacaala u ah yaani naasixa u ah sidaas weyaan marka mar walba ra'yiga tuhun ayb meeshaa lagama fahmayo markaasi inuu yacni fiqhiga lagala baxay nusuusta qur-aanka iyo sunnada fiqhiga lagala baxay oo culimmadu kala baxeen kaa maaha midkuu leeyahay uu ka dayrinaya maaha kaasi waxa weeye saan sheegnayba kutubka kutubta fiqigu waxay ku salaysan tahay nusuustay ku salaysan tahay oo waa waxay culimmadu ka qaateen nusuusta ijtihaadaad fahmku ha kala duwanaado qaar ha ku ijtihaadeen qiyaas ha ku si alla siay ku yimaadaba dilaaladu noocay dooni ahaato taa kama hadlay laakiin wuxuu ka hadlayaa aaraada aan nusuusta cuskanayn taa iyada ah tuhmo iska ilaali wey ayb waqadim hormari annasa naska hormari wal aara'a ra'yiyaalka ragga iyo dadkana fatahimi tuhum buu ku yidhi oo iska ilaali naska ku qadim wujuba culuuma addiini in biha ina biha yabiinu nahju lhudaa min muujibi niqami qadim hormari wujuuban waajibnimo culuumaddiini diinta culuumteeda hormari inna biha maxaa yeelay inna biha iyadainna biha iyada sababteeda ayaa yabiinu waxaa ku caddaanaya nahjulhudaa hanuunka jidkiisaa ku cadaanaya wuxuu ka caddaanayaa min muujibin niqami cuquubooyinka midka waajibiya iyuu ka caddaanaya oo macaasida ah anniqam ya waa jamcu niqma niqmadana waxaa la yidhahdaa cuquubada soo ma marka cuquubada macaasida waajibisa ee keenta iyo jidka hanuunka waxa kala caddeeya ya waa culuumta diinta xaqi iyo baatilkii shirkigii iyo towxiidkii bidcadii iyo sunnadii dembigii iyo taacadii khayrkii iyo sharkii maxaa kala caddeeya culumta diintaa kuu kala cadeey culumta kale waxba kuu kala sheegi mayso ah, yani waxa weyaan culumta kale injineeriyada handasado kale culumta caafimaadkaoo kale hadday kuu sheegtana waxay ka hadlaysaa wax jidhkaaga iyo caafimaadkaaga iyo ku saabsan meeshaad dhisan lahayd eed geli lahayd iyo wax adduunyay kuu sheegaya laakiin waxaana xaq ah jidkana xaqi mar jidkana xune ka leexo kudhihi maayaan soo saas maa xataa cilmigii adduunyada ahaa laftiisii baan ka maarmin cilmiga diinta saas daraadeed ninka dhakhtarkan diinta garanaynin hadduusan diintii u noqonin cilmigiisa caafimaadka dhib badan buu ku geysanaya leanna wuxuu u baahan yahay aadaab ilaalisa cilmigii caafimaadka kii handasada cilmigii ganacsiga culumtu waxay u baahan tahay aadaab iyo qawaacid ilaalisa waana diinta wa sidaas daraaddeed cilmiga diinta hormari buu ku yidhi waajibnimo haddaad baran rabto labada cilmiba cilmiga adduunyadana waad baran rabtaa culumta diinigana waad baran rabtaa keebaad hormarin midka diinta hormari t qur-aanka baro fahan waxaad ilaahay ku caabud lahayd baro cibaadada saxo markaa kadib culumta adduunyada wixii aad ka qaadanayso qaado ilaan iyada lafteedu marba waxay noqotaa fardu kifaaya ama waa bannaanta waa mubaax ama marbay waajib noqotaa markay ummaddu u baahan tahay waa in la helo dad yaqaana oo baahida ummadda daboola macna ayib waqadim hormari wujuuban waajibnimo sunno ma halkaa marka waxaa imaanaya wakhtigan hadda aan joogno khaladka ay ummadda inteeda badan ku jirto iyadoo da-yartii iyo caruurtii ayna diintii waxba ka garanaynin wax dadaaloo lagu bixinayana ayna jirin ayaa iskuullo madaxa loo gelinaya markaasuu ilmihii wuxuu korayaa oo barbaarayaa isagoo jaahil ah waa dhakhtar jaahila ah, waa injineer jaahila ah, waa siyaasi jaahil ah waa dhaqaaliyahan jaahil ah muxuu ahaay waa caalim ijtimaaci oo jaahil ah diintii marka waxaa kala fakatay adduunyadii waagii horena dadka diintii adduunyadu way isugu jirtay ya dadka diinta iyo adduunyadu waa isugu jirta ugu yaraan ruuxa diinta baran adduunyada baranayaay diinta asaasiyaadkeeda waa yaqaanay sax dadku ma wada noqon karaan caalim cilmigoo dhan iyo tafaasiishiisa koobay dadku ma wada noqon karaan laakiin qadar waxaa jira cilmiga ruux kasta laga rabo ruux kastoo muslima talabu alabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim qiyaasta waajibka kugu ah hormari baro marka hore dadka mas-uulka aad ka tahayna bar markaa kadib wixii adduunyo ah baro ayb qadim hormari wujuuban waajibnimo culuuma diini diinta culuumteeda hormari oo tan adduunyada ka hormari maxaa yeelay inna bihaa iyada sababteed ayaa yabiinu yuu ku caddaanayaa nahjulhudaa hanuunka jidkiisa ku caddaanaya wuxuu ka caddaanayaa min muujibin niqami cuquubada dunuubta waajibisa dunuubta keenta cuquubada baatilka iyo shirkiga iyo wax kastoo keena muujibu niqam waxaa la yidhahdaa wax kastoo mukhaalafo ah shirkiga u weyn macaasidii dembiyadii baa soo gelay leanna dhammaantood waxay keenaan oo waajibiyaan cuquubo alle mid adduunyo mid aakharo ama labadaba wkullu kasri اlfataa faddiinu jaabiruhu wاlkasru fi اddiini sacbu hayru multa'imi wakullu kasri اlfataa ya wakullu kasri اlfataa igaarka jabiddiisa dhammaanteed faddiinu diinkiibaa jaabiruhu kasriga mid kabaya ah walkasru jabid fidiini diinka dhexdiisa uu ruuxu ku jabana sacbun waa mid adag oo hayru multa'imin aan kabmaynin oo bogsoonayn yacni wuxuu leeyahay ruuxa in eh, fataha wuu iska magacaabaya lakiin waa ruux kasta alfata waa ruuxa dhallinyarada baa la dhahaa ee ninka ah dumarkana fataatun baa la marka igeerka ama wiilka jabidiisa uu diin ahaan u jabo waxaan u jeedaa adduunye ahaan u jabo haddii adduunyadiisa wax ka jabaan diinta u kabta laakiin hadduu diin ahaan u jabo way adag tahay markaa mana kabmi karto jabka diinta kaa soo gaadha wax kabi kara ma jiro adduunya ma kabto marba haddaad diin ahaan u jabto kursina kabi maayo xoolana kabi maayaan soo maaragtid carruur badanoo dashayna kabi mayso adduunya maba kabi kartaba jabka diinta kaasoo gaadho laakiin adduunyadaada haddii jab gaadho oo diin leedahay diintaa kuu kabaysa saas wey macnahaasuu muujinaya macnaha ayb yani diintii waxay toosinaysaa adduunyadaada nabigeenna sal lay slam waa kii ducadiisu ahayd walaa tajcal musiibatana eh, fii diinina ilaahu musiibadannada diinta hanaga gelinin musiibada diinta kaa gasha oo towxiidka gaashka oo daacada kaa gasha oo shubahaad iyo shahawaad kugu furta musiibada diinta kaa gashaay ka mid ma leh waa midda labaadee khasaaraheedu adduunyada kaliya ma ahee waa khasaare adduun iyo cadaab aakharo waa laakiin jabka adduunyo haddii xataa uu kabmi waayo adduunyadu ku egyahay qabriga kuu raaci maayo aakharana kuu raaci maayo waad kala tagteen kan laakiin waa kula soconaya saas way waa khatar marka wa kullu kasri lfataa igaarka jabiddiisa dhammaanteed faddiinu diinkiibaa jaabiruhu midka kabaya ah. kab jabkaa isaga ah kabi waa jabka adduunyada ku saabsan buu ka hadlaya musiibada adduunyo walkasru jabid fi diini diinka dhexdiisa ahaatay diinka dhexdiisa inuu jabku galana sacbun markaa waa adag yahay oo hayru multa'imin waa mid aan aan kabmaynin waa ma bogsoonayo mana bogsoonayo mana kabmayo saasuu u jabnaanaya way macana ayb sidaa mar hadday tahay marka diintaada hormari beydkani macnaa wuxuu taxliilinayaa wuxuu tacliilinayaa tacliilkii horeu la socda oo ahaa qadim wujuuman culuuma diimini inna biha waxa lagu leeyay diinta hormari waxa weeye way ka mudan tahay adduunyada waa marka koobaadee inaad wanaagga iyo xumaanta kala garato iyadaad culumta diiniga ay ku timaaddaa waa midda labaade culumta diiniga haddaad weydo jab diineed waayo diintahaan haddaad jabtana kabma maleh ayb dacan kamaa qaalahu alcasriyu muntaxilan wabilcatiiqi tamasak qatu wactasimii dac ka tag canka xaggaaga isaga tag maa qaalahu wuxuu yidhi alcasriyu wadaadka casriga jooga wakhtigan wadaadka jooga muntaxilan xaal uu yahay mid sheeganayo u nisba sheeganaya cilmiga iyo sunnada wa watamasag qabso bilcatiiqi kii hore qabso qatu weligaaba wactasimii ku dheg ayb meeshaa wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo cidda aad wax ka qaadanayso caalimka cilmiga ciddaad ka qaadanayso sheekhaad ka qaadanayso hadduu yahay wadaad casrigaad joogto ku nool ama cusuurtan dambe jooga oo sheeganaya cilmigii iyo sunnadii sheeganaya laakiin garab marsan yaa kaa iska dhaaf waxba ha ka qaadan waxaad aaddaa oo aada qabsataa cilmigii ay culimmadii hore ka tageen catiiqa waa kii hore kii hore ku dheg saasuu ku leeyahay mar walba cilmiga iyo fahamka iyo fiqhiga diinta culimmoba culimmadii ka horraysay bay kaga fiican tahay saas daraaddeed faham waxaa ugu fiicnaa kii saxaabada soo ma leanna nebigay la noolaayeen waxigiioo degayay joogeen nebigu siduu diinta u tadbiiqinahayay bay arkayeen carab bay ahaayeenoo luuqadooda waxba kuma darmanin luuqadii qur-aanko iyo sunnadoo saafiya bay yaqaaneen soo maarti miisaad waxay leeyihiin aan lala wadaagin soo ma qariixo iyo fahmo saafiyay lahaayeen oon lala wadaagin sidaas daraaddeed faham waa kii saxaabada haddii laga yimaado waa kii taabiciinta ardadoodii haddii laga yimaado a'immadii ka dambaysay quruntii saddexda wixii ka dambeeya qoladaa horaa ka sidata waa marka kaa hore catiiqa ah kaa hore catiiqa ah mar walba cilmigaaga xagga hore la aad macnaheedu maaha culimmada mucaasiriintaee hadda kula nool waxba ha ka qaadanan maaha maxaa yeele waxaa jira jawaanibta qaarkood oo culimada markaa kula nool laga maarmaan ay tahay in aad ka qaadato leanna cilmigii wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo tanziil ama taxqiiqu lmanaat cilmigii kutubta ku yaallay nusuusta ahaa waaqica markaa lagu nool yahay in la saaro oo lagu tansiiliyuu u baahan yahay waana ijtihaadi waaqicuna waa isbedelayaa soo maa ah? waaqican hadda aad joogto iyo nusuusta iyo qawaacidda in laysku tadbiiqiyo culimmada joogta haddaa iska leh culimo walba wakhtigeedii waaqicay joogtay ayay ka fatwoonaysa ka ijtihaadaysa xawaadid waxaa imaanaysa aan horayba u dhicinba maxaad ku samaynay adiga ya xawaadid waxaa imaanaysa aan horayba u dhicin waxaa lagu leeyahay sheekh ma dhalays baan ahay islaan waay ma dhalays baan ahay islaan kale minkeeda intaan kiraysta iyo makaankeeda ilma ma la iigu abuuri karaa saxaabadii oo ka hadashay miyaad heli oo taabiciin ka hadashay miyaad heli maya waa naasila soo maaragti sheekh ilmo ma dhalays baan ahay menidayda inta la qaado islaamta ukunteeda ma lagu beeri karaa ma laisku bacrimin karaa oo bannaanka inta lagu hagaajiyo kadibna islaanta ma laigu celin karaa sidaa ilmo ma ku dhali karaa ma horey baa looga hadlay waa maya nawaasil marka waxaa jira iyo masaa'il mustajadda oo culimmada casriga ay ku ijtihaadeen xaggaa horena aadan ka helayn saas daraaddeed macnaha sheekhu ka hadlaya maaha aha culimmada casriga oo dhan ka carar maaha laakiin masaladu waxa weeye fahamka nusuusta iyo istinbaadka markay timaado mar walba fiqhigii hore culimmadii hore halkaas aad wuxuu meeshaa burinaya khuraafo hadda dhallinyarada aada ugu faaftay khuraafo aada ugu faaftay dhallinyarada dhexdooda oo culimada hadda ay yaqaanaan ayay culimadii hore ka hormariyaan haddii la yidhahdo maalan masaladan abubakr sidiiq baa yidhi ya iyo haddii la yidhahdo sheekh albani baa yidhi ninka dhallinyarada hadda jooga sheekh albani buu qaadanay soo ma sheekh ibnu cuthaymiin baa la yidhi baa yidhi iyo ibnu uaymiin baa yidhi sheekh ibnu uaymiin baa yidhi baa kala culus dhallinyarada maanta joogta shaafici muxuu sheegi baa lagu maxaad kala hadlay shaafici ya fiqi waa fiqigii hore wadaadadan dambena waxay wax ku salaynayaan waa fiqhigii a'immadii hore mana gaadhi karaan cirkaa hadday aadaan ma gaadhi karaan sidaas daraaddeed mar walba asalkuyuusan kaa lumin usuushuyayna kaa luminoo fahamka nusuusta markaad doonayso mar walba waxaad u noqotaa tafsiirkii hore fahamkii hore culimmada mucaasiriintana kaasho dacanka ka tag wey maa qaalahu wuxuu yidhi alcasriyu zamankan sheekha joogiyo caalimka jooga muntaxilan xaal uu yahay mid sheeganaya cilmigiiyo sunnada ama wuu sheeganaya ehelkiisii ma aha ayb ama wuuba yahay ee isaga ha ku gaabsani watamasag qabso bilcatiiqi kii hore qabso qatu weligaa wactasimi ku dheg cilmi kii hore ku dheh man kaana mustannan falyastanna biman qad maata faina alxaya laa yu'manu aw laa tu'manu calayhi alfitna cabdullahi bn mascuud inkastoo aharka dacfi lagu sheego ruuxii dariiqi maray dadkii horee dhintay dariiqiyadii ha qabsado maxaa yeele ruuxa hadda nool fitna aamin loogama aha ayb imisaa muxuu ahay wadaaddo aad aan u jeclaynoo muxuu ahay warkoodu inugu badnaa markii dambe intay fitnoobeen uun muxuu ahay shaashado kale ka muuqday oo imtixaan ka dhacay marka ruuxa nool wuxuu ku khaatumaysan doono lama yaqaano dadkii dariiqa saxdaa ku dhintay kuwaa jidkoodii qabsada saxaabadii nebigu ka hadlaya sal ly sl inta badan malcilmu ila kitaabu ullahi aw aharun yajluu binuuri hudaahu kulla munbahimi malcilmu cilmigu ma ahanin ilaa kitaabullahi ilaahay kitaabkiisa mooye aw aharun ama xadii cilmi soo guuriyey kaasoo yajluu uu daahirayo binuuri hudaahu hanuunkiisa nuurkiisa uu ku daahirayo kulla munbahimin mid kastoo qarsoonaa ayib wuxuu ku leeyahay cilmi waa laba cilmi waa laba waa kitaab ilaahay iyo aar aarka mar waxaa loo isticmaalaa xadiidka nabiga sal lla alay waslam marna waxaa loo isticmaalaa xadiidka nebiga iyo wixii saxaabada iyo taabiciinta laga soo guuriyey oo ma'uurkaoo dhan ah alma'uur wixii la soo guuriyey wixii saxaabada aahaartoodii mawquufaadka axaadiista marfuuca marna waa loo isticmaalaa cilmi marka waa qur'aan iyo wax la soo guuriye oo nebiga laga soo guuriyey sal alay wasalam labadaa wixii ka soo haray waa uun wax iyaga u kaalmaynaya kitaabkaa iyo aharka kitaabkaa iyo xadiidkaasi hanuunkooda nuurkiisa ayaa waxaa ku cadaanaya oo ku muuqanaya wax kasto qarsoonaa wax kasto kaa qarsoon oo kaa maqan labadaasaa muujinaya wey macanaa ayib marka cilmigu intaa wa cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa waa kii lahaa alcilmu alaaatun kitaabun naatiqun wa sunnatun maadiya walaa adri ah. ayib cilmigu waa saddex kitaab ilaahay oo hadlaya waa qur-aankii iyo sunno tagtay oo sunnadii dariiqii nabiga sal lla lay waslam iyo qaybtiisa saddexaad laa adri iyo ma aqaano ama kitaab ku hadal ama sunno ku hadal ama ma garanayo dheh waa un saddexdaa laakiin kitaabna ku jawaabi maayo sunnana ku jawaabi maayo waana iska hadli ma soconayso laa adri dhe markaa ma garanayo ayb alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa khulfun fiihi malcilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna alnusuusi wa bayna ra'yi safiihi kalaa walaa nasba alkhilaafi jahaalatan bayna alrasuuli wa bayna ra'yi faqiihi ayb malcilmu cilmigu ma ahaanin taa macnaheeda ha u fahmin waxaan qur-aanka iyo sunnada ahayn oo dhan dariishada ka tur saan horeyba usoo sheegay culuumta kale ayagay u adeegayaan ya usuululfiqigu wuxuu u adeegayaa macaanida qur-aanka iyo sunnada macnihii sidii si saxa loogu gaari lahaa u usulfiqi u adeegaya mustalaxu muxuu u adeegayaa xadiidka soo ma oo aharkii ah ayuu mustalaxu u adeegaya oo wuxuu kuu kala saarayaa maxaa nebiga ka sugan oo xadiis ah iyo maxaan ka sugnayn soo luqadii oo naxwada iyo culuum alcarabiya waxay u adeegayaan naskii bay u adeegayaan soo maa ah? leanna haddaadan luqadii qur iyo sunnadu ku yimaadeen aadan garanaynin maba garan karin see ku fahmi kartaa qur'aanan carabiyan eh, liqowmin yacqiluun ah, ama yaclamuun yacni carabiga uu ku yimid markaad garataad fahmi kartaa marka carabiyadu waxay u adeegaysaa qur-aankii iyo sunnadii bay u adeegaysaa wahaakada culumtu saas waa fiqhiga waa macaanidii lagala soo baxay qur-aanka iyo sunnada lagala soo baxay waay waatan soo sheegnay qur-aanka iyo sunnadu waa tiirdhaxaadka ama falaga ay ku wareegaysa culumta dhammaanteed waa saasuu marka kuu leeyahay malcilmu ilaa kitaabullahi aw aharun halkaa waxaa ka baxaya falsafada mantiqa iyo falsafada iyo falaasifada waxay ka soo jeeda iyo firaqdan luntay waxa kutubtooda ku ya waxaase cilmi maaha mal cilmu cilmigu ma ahanin ilaa kitaabullaahi kitaabka ilaahay ow amase aharun xadiid mooyee wax kale ma ah kaasoo yajluu uu daahirayo binuuri hudaahu hanuunkiisa hanuunkiisa nuurkiisa ayaa waxaa ku daahiraya kullu munbahimin mid kastoo qarsoonaa wax kasto qarsoonaa ayaa ku daahiraya maa ama cilmun siwa alwaxyi lmubiini wama minhu stumidda alaa tuuba limuqtanimi isla masalada unbuu sii adkaynaya wuxuu leeyahay maa maa ama wax jira ma ahan halkaa ma jira waay maa ama halkaa ma ahan cilmun cilmi ma ahan cilmigaasoo siwal waxyi waxyiga aan ahayn waxyigii almubiini xaqiyo baatilkala caadaynaya iyo wamaa shay mooye iyo wamaa shay istumidda lagala soo baxay ama laga qaatay minhu waxyiga laga qaatay alaa hooyay tuubaa waxaa wanaag iyo janno iska leh tuubaa wanaag iyo janno limuqhtanimin bay u sugnaatay nin ruux qaniimaystay oo ka faa'iidaystay faa'iidadaa qaatay macnaha qodobkii horen buu sii caddaynayaayo cilmigu waa waxyiga xaq iyo baatilka kala caddaynaya iyo wixii waxyiga laga qaatay ya wamaa minhu stumidda wixii laga qaatay waay oo muxuu noqon karaa aadaabta akhlaaqda fiqhiga culumta lagala baxay qur-aanka iyo sunnada ayaa soo gelaya wamaa minhu stumidda ayb maa ama halkaa ma ahaanin cilmun cilmu siwalwaxyi waxyigii aan ahayn almubiini ee kala cadaynayey iyo wamaa shay minhu waxyiga xaggiisa ustumidda laga qaatay kuwaa mooye cilmi kale maba jiro alaa hooye tuuba wanaag iyo janno limuqhtanimin bay u sugnaaday mid qhaniimaysanaya oo awqaadiisa uga faa'iidaysanaya cilmiga barashadiisa wاlkatma lilcilmi faxdar ina kaatimahu fii lacnati اllahi wاlaqwaami kullihimi wاlkatma qarin lilcilmi cilmiga la qariyo faxdar ka digtoonow oo iska jir maxaa yeele ina kaatimahu midka cilmiga qariya fii lacnati اllahi lacnada ilahi dhexdiisuu ahaaday dhexdeeduu ahaaday wاlaqwaami iyo ummadaha lacnadooda dhexdeeda kullihim dhammaantood yacni ilaahay lacnadiisa iyo lacnada khalqiga dhammaantood ayuu ku dhex sugan yahay alaqwaam manaa khalqigu ka wala halkaa wuxuu iyadana kaa tilmaamayaa haddaad cilmigii barato cilmigaagana loo baahdo ummadda cilmiga ha kaga bakhayline hana qarinina cilmiga faafi oo sheeg oo caddee oo dadka bar waa waajib haddaad cilmigii qariso oo aad dadka ka qarsato markaasi malcuun baa tahay lacnadda ilaahay iyo makhluuqa lacnadiisaa kugu dhacday wuxuu tilmaamayaa aayadda fii suurati baqara ku jirta ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun kuwa qarinaya waxaan soo dejinnay buu alla yidhi oo aayadaha cadcad iyo hanuunka ah markaannu dadka u cadayno kitaabka ugu cadaynay kadib kuwa ka qarinaya kuwaasi ilaahay baa lacnaday inta wax lacnadoo dhanna way lacnadeen ayb abu hurayra waa labada aayadood aayadda iyo midka ka dambaysa waa labada aayadood uu yidhi hadayna labada aayadood jiri lahayn xadiis bay idinma sheegeen ah, wuxuu leeyahay kama fii saxiixayn min xadiidihi wuxuu leeyahay ina annaasa yaquuluuna akara abu hurayra dadku waxay leeyihiin abu hurayra wuu nagu badiyey abu hurayra xadiiskiiuu badiyey mar dhow waa soo isla islaamadiisu maba fogeyne haddana uun qaala rasuulullah qaala rasuulullah ra-ytu rasuulullah rasuulallah facala rasuulullah war abu hurayra war badanaa dadkii baa saale bu wuxuu yidhi warka ay leeyihiin walowlaa aayataani fii kitaab illahi maa xadatu xadiian buur laba aayadoodoo kitaabka ilaahay ku jira haddayna jiri lahaynna warba idiinma sheegin xadiidba idiinkama sheegin nebigu sal lay slam markaasuu aayaddan iyo wuxuu akhriyey aayadda ka dambaysa ee ah ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim labada aayadood baa igu kalifaya wixii nebi maxamed aan ka maqlay sal lay waslam inaan idiin sheego oo aanan qarinin oo anaa lafahayga u baqaya wa ya waan baqaya haddaan idinka qariyo anaa baqaya saas daraaddeed ama iga qaata ama ha iga qaadanina ama warkiisaa batay dhaha anugu waan sheegi waay idinkoo sii cararayaan idinku tuuri idinka waxaad ka badin weydaan yaala ayb cilmiga marka wax weeye qarintiisu waa khatar oo cahdi iyo ballan ilaahay uu ka qaaday culimmadu iyo dadka wax yaqaana inay ay faafiyaan oy sheegaan oynan qarinin wlkatma waxdar ka digtoonow alkatma qarin lilcilmi cilmiga la qariyo faxdar ka digtoonow maxaa yeeley ina kaatimahu midka cilmiga qariya fii lacnati illaahi lacnada ilaahay dhexdeeduu ahaaday walaqwaami walacnati alaqwaami iyo khalqiga lacnadiisa kullihim dhammaantood taasuu ku dhex sugan yahay oo ilaahay naxariistiisa waa ka fog yahay wa min cuquubatihi ana fi lmacaadi lahu laysa kalujumi qarinta cilmiga cuquubadiisa waxaa ka mid a anna fi lmacaadi lahu min aljaxiim n anna oo kale macnaha anna anna lahu waxaa u sugnaaday midka cilmiga qariya filmacaadi aakharo min aljaxiimi jaxiime xaggeeda waxaa uga sugnaaday lijaman ama min aljaxiimi jaxiime xaaluu ka mid yahay naar xaaluu ka mid yahay lijaaman baa u sugnaaday xakame kaasoo laysa aan ahaanin kalujumi sida xakamayaasha aan naqaanoo kale cuquubaadka waxaa ka mid a la qariyo aakhare marka la tago ruuxa cilmiga qariyey waa la xakamaynayaa yacnii xakamaha afka la geliya fardaha iyo dameeraha iyo lagu xakameeyo kaasoo kalea afka loo gelinaya laakin xakamahaasi midkaan naqaanoo kale ma ah waa xakamo naareed xakamo naareed waa xadiidka macnaha sheegaya abu daawuud iyo tirmidiyaa soo saaray waana xadiid saxiixa ama xasana nebigu wuxu uhi sal ly waslam man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar ruuxii cilmi la weydiiyo cilmi uu garanayo ayaa la weydiiyey markaasuu qariyey asagu dantuu dooni ha ka yeesho ama manfaca ha ku raadsado qarinta ama maslaxa ha ku doonto ama macangegnimoba ha u qariyo ujeedada ku bixinaysa waxay dooni ha noqoto allahuma inuu mukrah yahay mooye ama cabsi u geysa mooye ruuxii cilmi la weydiiyooo qariya uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar xakamo naareed baa maalinta qiyaamada lagu xakameeyaa buu nabigu yidhi sal lla aleyh wasalam ayb lijaami naar marka xadiidkaasuu tilmaamayaa oo cuquubaadka cilmigaoo la qariya waxaa ka xakamahaas maalinta qiyaamada in lagu ciqaabo ruuxii cilmiga qariyey allah tabaaraka watacalana waa ka ballanta ka qaaday oo yidhi muxuu ahaayey waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu ballan la qaaday ayb wa min cuquubatihi katmiga iyo qarintuu u noqonaya min cuquubati lkatmi katmi lcilmi cilmiga qarintiisa cuquubadiisa waxaa ka ah an fi lmacaadi anna lahu inuu u sugnaaday filmacaadi aakhara dhexdeeda inuu ugu sugnaaday min aljaxiimi jaxiime xaggeedana uga sugnaaday lijaaman inuu u sugnaaday xakame lijaamkaasoo leysa aan ahaanin kalujumi sida xakamayaashaan naqaanoo kale aan ahayn xakamaha aan naqaanee xadhigga ah ama birtoo kale ma ah ee waa xakamo naareed waay ayb wasaa'inu lcilmi caman laysa yaxmilhu maadaa bikitmaanin maadaa bikitmaanin bal sawnun falaa taluumii halkaasoo muuse ka soo helin cilmiga ha qarinin ayb xaalad cilmiga la qarin karuu sheegay oo cidda ku weydiisa aad ka qarin karto oo xaala mustanaat waa xaala laga soo reebayo qaacidada hore wuxuu yidhi marka wasaa'inulcilmi cilmiga ninka ilaaliyey camman cid ka ilaaliyey laysa aan ahayn yaxmiluhu cilmiga mid xambaaraya ilmiga cid xambaaraysa cid aan ahayn ruuxa ka ilaaliyey maa daakaasi ma ahaanin bikitmaanin qarin ma aha bal iskaba dhaafe sawnun waa ilaalin cilmiga la ilaaliyey ee falaa talumii ha eeday ninkaas kaa ha la dagaalin nin cilmiga qariyey cid aan xambaaraynin oon mudnaynna ka qariyey kaasi cilmi qarin ma aha ee ha eedaynin hana la dagaalamin kaasi cilmigiibuu ka ilaaliyey meel aan munaasab ku ahayn ayb marka cilmiga mar baa la qarin karaa waana marka laga qarinayo dadka aan u rabin faa'iido u rabin ruuxu ma ku weydiinayo mana u raadinayo inuu faa'iidaysto wuxuu rabaa maalan inuu dad ku weeraro ya maalan wuxuu rabaa inuu ku murmo wuxuu rabaa inuu baatil u isticmaalo wuxuu rabaa inuu xoolo ku cuno adduunyo u isticmaalo soomaalia cilmiga ruuxa aan dariiqiisii marinaynin istaahilin inaad ka qariso waa ilaalinta cilmiga ee cilmi qarin maaha saas way maanaa mararka la qarin karo ayuu ka mid yahay waa hadduu fahmo saas daraaddeed baa aimmadii salafka qaar ka mid ah ayaa waxay diidi jireen inay majaalista qaarkood xadiidka ku sheegaan waxay diidi jireen ardada qaarkood inay wax u sheegaan waxay diidi jireen su-aalaha qaarkood inay ka jawaabaan leanna waxay u arki jireen yacni munaasabada iyo ruuxa inuusan markaas xaq doon ama ehel uusan u ahayn markaasoo kale cilmiga waa laga ilaaliyaa cilmigaa markaa u baahan in laga dhowro ruuxa noocaasoo kaleo laga ilaaliya sharafka cilmiga wasaa'inulcilmi waxaa ka mida meelaha laga ilaalin karoo kale haddaad ka yaabayso cilmiga aad sheegayso dadkaad u sheegayso fahamkoodu inuu weelayn kari waayo si khalada u fahmaan waad ka qarin soo ma ahayn waa kii nebiga sal maxaad laa ilaaha ila allah ruuxuu yidhahda jannaduu gelaya waa kii qariyey soo markuu dhimanayo ta'auman u sheegay leanna waxa weye dadku hadday fahamku la qalloocanaya ma aysan qaadi karaynin fahamkoodu qaadi kara cilmigaa ayna qaadi karaynin fitnadu ka dhalanayso ka daa ka dadka qaadi kara u sheeg markii cumar radi allahu tacaala canhu ardaa uu ka soo gadoomay xajka ayuu wuxuu damcay inuu hadal jeediyo cabdullahi bni cabaas buu haban malanaya markaasuu ku yidhi dadkan meesha socdaaya cid walbaa ku jirta hadalkaagana waa la qaadi hadalkaaga waxaad la sugtaa madiino tag madiine waxaa fadhiya saxaabadii iyo fuqahadii iyo dadkii diinta bartay hadalkaagu meeshaasuu leeyahy halkaa ku sheeg laakiin ummaddan faraha badan ka daa si kale u qaadanayaan cumar buu qaatay hadalkii waa reebtay soo ma wuxuu sheegi reebay marka cilmiga haddii dadka aad u sheegaysa caqligooda uusan qaadi karaynin inaad u sheegto waa fitno waa la qarin markaasoo kale marka munaasabaad waxaa jira ama xaalado cilmiga la ilaalin ama dadka looga turi ama cilmiga sharafkiisaaba laga ilaalinaya meeshan munaasabadiisii maha meeshiisii maha macnaha ayb wasaa'inu lcilmi cilmiga midka ilaalinaya caman cid ka ilaalinaya ciddaasoo leysa aan ahaanin yaxmiluhu mid xambaaraya oo qaadaya oo si saxa ku qaadanaya maada kaasi ma ahaanin bikitmaanin qarin ma aha bal iskaba dhaafe sawnun waa ilaalin ee falaa talum falaa talumi ninkaa cilmiga ilaaliyey ha dagaalinoo ha u qaadanin inuu malcuun yahay ayb wainama alkatmu mancu lcilmi aalibahu min mustaxiqin lahu fafham walaa tahimi wainama alkatmu qarinta la diiday manculcilmi waa cilmiga inaad u diidda aalibahu ruuxii raadinayay oo min mustaxiqin ah mid mudan lahu cilmiga mudan ee fafham faham walaa tahimi eh, haismoodsiini wahmi yuusan kugu dhicin ismoodsiis wahmi ha ku dhicin ayb cilmiga qarintiisa la diiday ee laga dayriyey aayaduhuna ka hadlayaan waxa inaad cilmiga u diiddo ardaygii raadinayay oo haddana arday mudan ah yani faa'iidaysanaya cilmi ahaan buu u rabaa inuu ku camalfaluu rabaa inuu bartuu rabaa wuu xambaarayaa qasadkiisa wanaagsan xumaan uma socdo ruuxa noocaasa inaad cilmiga u diiddo ama ka qariso kaa way qarinta la diidahayo ee laga hadlay wey macnaha ee arrinka sidaa u faham wainama alkatmu qarintu mancun cilmi cilmigii oo la diido weye taalibahu kii raadinaya loo diido kaasoo taalibkaasoo min mustaxiqin a ah mid raadin mid mudan lahu cilmiga mudan ee fafham fahan walaa tahimii wahmiyo ismoysiisna ha ku dhicin wattabicu alcilma biاlacmaali wadcuu ilaa sabiili rabbika bitibyaani wاlxikami hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm